بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii axkaamun daruuriya lilfatayaati wazawjaat aan uga hadlaynay axkaamta haweenka baabka hadda aan bilaabayno waxaa la yidhaahdaa xukmu wadci lmustaxaada xukunka uu leeyahay gabadha mustaxaadada ah oo casharkii kan ka horreeyey aan nooga soo sheekeynay axkaamta gabadha mustaxaadada iyo axwaasheeda inta noocay u qaybsanto inay u qaybsanto maxaanku radaa mid muctaada ah iyo mid mumayiza ah iyo mid mutaxayira marka halka baabkana waxaa looga hadlayaa gabadha mustaxaadada maadaama la yidhi fii xukmi daahiraad bay qaadanaysaa gabdhaha daahirka ahoo kale la xugun tahay ninka qabo marka gabadhaas hadday nin leedahay ninkeeda macnaha ma isticmaali karaa weeye oo xaqii gogosha ama firaashka macnaha ma gudan karaa iyadoo gabadhii dhiiggaas istixaadada qabta wa qaala jamhuuru lfuqahaa'i culummada badankood fuqahada say u badan yihiin waxay yidhaahdeen almustaxaadatu tasuumu wa tusallii wa tatuufu bilbeyti wa taqra'u lqur'aan wa ya'tiiha zawjuha waxay yidhaahdeen culummada badankood gabadha mustaxaadada ah oo dhiig furanka uu ku dhacay tasuumu way soomaysaa wa tusalli way tukanaysaa wa taduufu bilbeyti kacbada way dawaafaysaa wa taqra'u lqur'aana qur-aanka way akhriyaysaa waya'tiiha zawjuha ninkeedana wuu imaanayaa oo xaqii gogoshu wuugu ugu imaan karaa can cikrima waxaa laga wariyey can xaminata binti jaxsh waxaa laga wariyey wuu yidhi annaha kaanat tustaxaadu gabadhaas waa la dhiig shubi jiray oo dhiig baa ka iman jiray aada u badan wa kaana zawjuha yujaamicuha ninkeedana wuxuu ahaa mid jimaaca ayadoo dhiiggaas ka socdu jimaaci jiray wa canhu waxaa kaloo laga wariyey xamina binti jaxsh aydan sidoo kale wa canhu dhe cikrama waxaa laga wariyey marar kale qaala wuxuu yidhi kaanad ummu xabiibana waxay ahayd tustaxaadu mid aydana dhiigga istixaadada qabta wa kaana zawjuha ninkeedana wuxuu ahaa yaqshaaha mid jimaaca wa kaanad ummu xabiiba taxta cabdiraxmaan bin coof ummu xabiiba waxay ahayd cabdiraxmaan bin coof hoostiisa oo macnaha ninkeeda ayuu ahaa kadaa fii saxiixi muslim baa sidaas ku soo aroortay wa kaanad xaminane taxta dalxa bini cubaydillaahi xamina binti jaxshna waxaa qabay dalxa bin cubaydillaah ayay ahayd macnaa zawjkeeda ayuu ahaa wa can ibni cabaasna waxaa laga wariyey filmustaxaada gabadha mustaxaadada markuu ka hadlahay wuxuu yidhi laa ba'sa an yusiibahaa zawjuha waxba dhib male buu yidhi inuu ninkeeda u tago wain kaana damu yasiilu calaa caqibayha hadduu doono dhiigga cirbaheedaba korko cirbaheeda macnaha korkiisa macnaha ku qulqule waxaa weye ninkeeda ugu tegi karaa buu yidhi wain kaana damu yasiilu calaa caqibayha dhiigga haba ahaada mid ku qulqulaha ee cirbaha gabadha korkiisa su-ila waxaa la weydiiyey saciid binu jubayrin can lmustaxaadati atujaamicu ma jimaacaysaa baa layidhi gabadh mustaxaado qabta faqaala wuxuu yidhi asalaatu acdamu min aljimaac salaadaaba ka weyn jimaac buu yidhi oo gabadhii dhiigga istixaadada qabtay haddayba salaad laga rabo ay salaad tukanayso jimaac muxuu sheegaa buu yidhi wa qaala maaligna wuxuu yidhi amara ahlulfiqhi waalcilmi calaa daalika dadka ahlufiqhiga ah iyo dadka ahlucilmigaba waxay amreen arinkaas oo gabadha mustaxaadada in ninkeeda uu jimaacayo wa in kaana damuha kahiiran dhiigeeda haba badnaada hadduu doono wa qaala maalik wuxuu yidhi qaala rasuululaahi sala allahu calayhi wasalam innamaa daalika cirqun kaas waxaa weeye xilid wey walaysa bilxaydati xaydadi ma ahan dhiiggii xaydka ahaa oo riximka salkiisa ka imaanaya ma ahan waa xidid maxaan ku idhaahdaa go-ay wey fa idaa lam takun xaydatan haddaysan gabadhii ahayn mid xayd qabta famaa yamnacuhu maxaa u diidahaya an yusiibahaa ninkeeda inuu u tago wahiya iyada waaba tusalli waa mid tukanaysa wa tasuumu soomaysa ayadoo soomaysa oo salaad tukanaysa ninkeed inuu taga maxaa u diidahay marba xayd hadduunan ahayn waxa ka imaanahaya marka baabkanna waxaa looga faa'iidaystay gabadha mustaxaadada ah ninkeeda hadduu u baahdo inuu u tegi karo oo wax ka mancinaya aynan jirin baabka kaas ku xiga waxaa weeye almustaxaadatu almubtadi'a gabar mustaxaado ah oo mubtadi ah macnaha waxaa laga wadaa gabar hadda uu ku dhacay maxaanku raahdaa xaydkii markii ugu horeeyo xayd uu ku dhaco uu yahay isla markaasna xaydkii istaagi waayo dhiig furankiina uu gadaal kala xiriirsamay waa gabar mubtadi ah oo xaydkii hadda ku bilowday xaydkii markuu dhammaadayna dhiiggan kaleo istixaadada ayaa gadaal ka raacay haye maxay samaynaysaa marka gabadhan see yeelaysaa wahiya mubtadi'ada allatii gabadhii weeye lam takun xaadad horay xayd aan ugu dhicin fara-ad waxay aragtay marka addama liawali maratin markii ugu horreysay bay dhiig xayd isku aragtay wastamara biha damu dhiiggii wuu daa'imay xataa qalabaha ilaa uu ka qaalib noqdo istaagi waaye fa in kaanad mumayizatan gabadhaas marka caadada hadda ay ugu horeyso hadday tahay gabar mumayiza ah oo dhiigga noocyadiisa kala taqaana fa innahaa tacmalu bitamiis waxay ku camal falaysaa kala soocidda oo dhiigga xaydka ahaa hadday noociisa garanayso markii xaydkii waqtigiisa ay gaarto salaadii way iska daynaysaa markuu dhammaadane salaaddii bay bilaabaysaa fa idaa ra ra'at addama alaswad markii ay aragto dhiigga madow aw ithakiin ama dhiigga maxaan ku dhahdaa adag almuntin ee urahaya fa innahaa tactabiru nafsaha xaa'idan nafteeda waxay ku xisaabaysaa inay xayd qabto wa tadacu salaata waasiyaama wa naxwihima salaada iyo soonkii wixii la ah way iska daynaysaa waidaa ra-ad hadday aragta addama alaxmar dhiiggii gaduudnaa aw raqiiqi alasfar ama dhiiggii jilicsanaa oo boorboorka ahaaneh alladii kaasoo laa raa'ixata lahu wax ur aana lahayn fa innaha laa tadacu salaata wasiyaamu kayrihima salaada iyo soonka iyo wixii la midka ah iskama daynayso fa ida nqadaca canha damu lswad dhiiggii madoobaa hadduu ka go-o awi thaqayn ama dhiiggii adkaa almuntini urahay fa innaha taqtasilu waxay u meyranaysaa lilxayd xayd dartiis wa yasiiru wuxuu ahaanayaa xukmu damu laxmar dhiigga gaduudan xukunkiisa awi raqiiq ama dhiigga jilicsan al asfar ee boorboorka ah xukmu lxadath sidii xadadkii oo kale qof un xadad ka yimid oo weysadii ka burtay oo waxa ka yimidna nijaaso yahay unbay u dhaqmaysaa fa tatawada way u weyse qaadani likulli salaatin salaad kasta weyse qaad baa laga rabaa wa amaa idaa lam takun laha tamyiis gabadhan hadda caadada uga horeysa haddaysan dhiigga kala sooci karin noociisa fa innahaa tajlisu way fariisani fii kulli shahrin bil walba qaaliba caadaati nisaa'i haweenka sida ay u badan yihiin inta bil walba ay fariistaan bay fariisani oo ah sittata ayaam oo sabcata ayaam cala alqowli raajix lix maalin ama toddoba maalin qowlka raajixa isagoo sidaa uu yahay marka sidaa wey gabadha marka baabkaana waxaa looga hadlay gabadha hadda xaydka uu ku dhacay isla markii xaydka uu ku dhacay xaydkeedii iyo dhiiggii istixaadada ay isku darsameen siday u kala saari laheyd xaydkii iyo istixaadadii sidaas wey mhm. hadday gabarh mumayiso tahay oo dhiigga noociisa taqaanane nooci bay ku kala soocaysaa dhiigga nooca madow oo adag oo oo urahaya markay aragtana xayd bay kasoo qaada kaas markuu dhammaadana istixaaday kasoo qaadaysaa waxa ku dhacay oo markaas salaadii iyo soonkii bay bilaabaysaa haddii aynan dhiigga kala sooci karinna bil walba lix maalin ama toddoba maalin bay xayd isku xisaabaysaa inta kalena daahir inay tahay sidaasay u dhaqmaysa baabka kaas ku xiga waxaa weeye xukmu man laa yanqadicu canhu lxadath xukunka uu leeyahay qofka xadadka uunan ka go-eyninba xadadka waxa qofka ka imaanahaya ama kaadi ha ahaato ama saxara ha ahaato ama dhiig ha ahaado waxa qofka ka socda qofka uunan ka istaagaynin xadad wey ina mustaxaada gabadha mustaxaadada ah oo dhiig furanka qabta wa saaxibu salasi lbowl iyo qofka kaadi qulqulka qaba wa saaxibu lmadyi qofka madyiga badan oo biyaha maxaanku rahdaa mulaacabada iyo istimtaaca ku yimaada u saaxiibka ah waman bihi jurxun qofkii dhaawac ku yaallo laa yarqa-u damhu dhiiggiisana uunan istaagaynin iyo wanaxwihim iyo kuwaas aan sheegnay kuwa la midka ah oo miman laa yanqadicu canhum alxadad xadadkooda uunan go-aynin xukmuhum xukunkooda waxa xukmu ahli licdaar dadka ahli cudurdaarka ah ayay la xugan yihiin fa inahum yatakhiduuna waxay samaysanhayaan xifaadan wax maxaan ku rahdaa oo dhiiggaas ay isaga celiyaan oo isaga xifdiyaan bay samaysanahayaan xifaadkaasoo yamnacu mancinhaya min intishaari najaasa najaasadii faafi laheed celinahaya sida suuf iyo calal iyo waxbay isaga xiranhayaan meesha wax ka imaanaya uma yatawadauuna uuna kadib way weyse qaadanhayaan wayusalluuna way tukanahayaan bixasabi xaalihim xaaladoodaasay ku tukanahayaan macnaha walaa yaduru ma dhibahayo maa kharaja minhum fi salaati waxa salaada ayagoo tukanahaya kasoo baxaya oo dhiig ama dhiigga istixaada haduu yahay waxba ka dhibi maayo waa kaan soo marnay gabadha istixaadada qabta markay istanbooniyeyso kadib dhiigga iyadoo ka socday iska tukani walaa yanqudu wuduu'uhum weysaqaadkoodana ma ka burahayo bidaalika arrinkaas ogama burahayo kamaa qaala rasuululaahi sala allahu calayhi wasalam lilmustaxaada gabadhii mustaxaadada sida nebigu uu ku yidhi sallii wain qadara damu cala alxasiir iska tuko dhiigga haba ku dhidhibco darinta korkeeda cawda korkeedaba dhiigga ha ku dhibce iska tukaa layidhi fa in kaana alkhaariju waxa gabadha ka soo baxaya hadduu yahay mima laa yumkinu casbuh ama waxa qofka ka soo baxaya hadduu yahay wax ayna suuragal ahayn in la xiro mithla man bihi jurxun sida qofka dhaawac ku yaalla yafuuru minhu damu dhiig uu kasoo burqanahay ow bihi riixun ama qofkii macnaan ku rahda neef ka socoto ow naxwa dalika ama wixii la mida min alaxdaath oo waxyaabaha xadadka ka mid a ah, sallaa wuu iska tukanaya calaa xasabi xaalihi xaaladiisaasuu isaga tukana iyadoo wixii ka socdaanuu iska tukanahay maadaama wixii ayna istaagayn kamaa ruwiya sida laga wariyay can cumar radi allahu canhu annahu cumar xiina ducina markii la duray asagoo tukanaya cumar waa kii mindi lagu duray salaad subax sallaa wuu tukaday baa layidhi cumar wa jurxuhu dhaawiciisa yadcabu daman isagoo dhiig uu ka burqanahayo ayuu salaadda iska tukanahaya wa inahum saxaabada yatawada'uuna way u weyse qaadan jireen likulli liwaqti kulli salaatin salaad kasta waqtigeeda markii la gaaray weyse qaadan jireen huma yusalluuna fii dalika marka weyseqaadkaas waxay ku tukan jireen maa shaa-uu intay doonaan oo min asalawaati salaada ah walow maca khuruuji alxaari walow maca khuruuji eh, khaarij hadduu doono weliba ayadoo wixii soo baxayay ay iska soo baxayaan dhiig hadduu ahaa iyo wax kale hadduu ahaabo ayay tukanahayaan fa idaa kharaja alwaqtu waqtigii salaadaas markuu dhammaadana intaqada alwuduu weyseqaadkii waa burahayaa liannahaa maxaa yeele dahaaratun lidaruura dahaaro oo daruuro ay keentay unbay ahayd awalba waqtigunbay ku xiran tahay fatutaqayadu fatutaqayadu waxaa lagu xirahayaa bilwaqti waqtigaasunbay ku xiran tahay qofku weyse qaadanaya weyse intii uu doono salaada ku tukanay laakiin waqtigii salaadaas markuu dhammaado weysada way burisaa qaala axmed imaam axmed wuxuu yidhi fii riwaayati axmed bin lqaasim inamaa amarahaa wuxuu amray nebiga an tatawada'a likulli salaatin salaad walba maxaan ku laada inay weyse qaadato fa tusallii bidalika alwuduu weyse qaadkaasi waxay ku tukanaysaa buu yidhi annaafila salaad sunno ah wa salaati alfaa'itati iyo salaaddii ka tagtay xataa yadkhula waqtu salaati alukhraa ilaa waqtigii salaada kale uu soo gelahayo salaadii kale waqtigeed markuu soo galo fatatawadaw aydan sidii horeo kale haddana weyse qaad kale haddana ay ku noqonaysaa marka halkii weyse qaadba wakhtigaa salaada ay u weyse qaadatay intuu joogo salaad walbay ku tukan kartaa wey laakiin wakhtigii salaadaas markuu dhammaado weyse qaad kale ayay laga rabaa su-ila waxaa la weydiiyey sheekhulislaam ibnu taymiya raximahu llahu can rajulin nin yakhruju min dakarihi dakarkiisa uu kasoo baxayo xibintiisa taranka laga wadaa qayxun maal ay kasoo baxayso laa yanqadicu maashaasu aynan ka go-in malax baa ka bixi dakarkiisa mana go-ayso fahal tasixu salaatuhu baa layidhi salaadiis miyay ansaxaysaa maca khuruuji daalika ayadoo madaxaas ay ka socod aftuuna noo fadwo baa layidhi nooga jawaab arrintaas ma ajuuriina allah idinka ajirsiiye fa ajaaba wuxuu ku jawaabay sheekhulislaam laa yajuusu ma bannaana an yubdila salaata salaada inuu buriyo salaadiis inuu iska buriyay ma bannaanuu yidhi bal yusallii waa tukanaya bixasabi imkaanihi sida hadba u suuragashu ku tukanaya fa in lam tanqadic najaasa najaasada haddaynan go-aynin buu yidhi qadra maa yatawadau u wa yusalli inta uu ka weyse qaadanahayo ka tukanahayo najaasada haddaynan istaageyn sallaa bixasabi xaalihi xaaladiisaasuu isaga tukanahayaa buu yidhi bacda an yatawada markuu weyse qaato ka bacdi wain kharajat innijaasatu fi salaati najaasada hadday doonto asagoo salaada dhexdeeda ku jiraba ha soo baxdo laakiin yatakhidu laakiin intuuna salaada gelin ayuu wuxuu samaysanahayaa xifaadan buu yidhi shay isku ilaaliyo oo nijaasadu isaga ilaaliyo yamnacu ka ilaalinahaya min intishaari nijaasa nijaasada faafideeda ka ilaalinahay shay ka ilaalinayo min intishaari najaasa wallahu aclam buu yidhi wadakara sheikhulislaam aydan mar kale wuxuu sheegay al alistixaadati wa salasi lbowl buu yidhi gabadha dhiigga istixaadada qabta iyo qofka dhiig eh, maxaan ku rahdaa kaadi qulqulka qaba wa salasul bowl waa qofka kaadida inaan joogsanayno iska socod walmadi iyo qofka biyaha madyiga mar walba ka imaanahaya biyaha haweenta marka lala cayaaro imaanaya madyi la yidhaahda waa kaan soo sheegnay qubays ma waajibinayaan ee ayaga weysaqaad unbay waajibinayaan iyo waljurxu alladii laa yarqaawid ee dhaawaca aan dhiiggiisu istaagayn iyo wanaxwi daalika iyo wixii la mid ah faman lam yumkinhu xifdu dahaarati qofkayn u suuragelaynin dahaarada inuu ilaashado miqdaara salaati salaada intuu ka tukanahayo fa inahu yatawadau wuu weyse qaadanhayaa wayusallii wuu tukanahayaa buu yidhi walaa yaduruhu waxna ka dhibi maayo maa kharaja minhu wixii kasoo baxay fi salaadi salaada dhexdeeda intuu ku jiro walaa yanqudu wudu'uhu weyse qaadkiisana ma ka burahayo bidaalika sidaas biitifaaqi la'ima buu yidhi imaamyada islaamka say isku waafaqeen wa akharu maa calayhi qofkaas waxa ugu badan oo laga rabo waxa un weeye an yatawada'a inuu weyse qaato likulli salaatin salaad wal markii la gaaro inuu weyse qaato intaa keliya unbaa laga rabaa wey marka baabkanna waa baab muhiima oo qofka aan xadadkiisu istaagaynin ama kaadidii iska qulqulayso ama dhiig ka qulqulahayn joogsanin ama gabadhii mustaxaadada ahayd sidaasay samaynahayaan wey marka hore intaynan maxaanku rahdaa weyse qaadanin bay nijaasada iska dhaqayaan meeshii bay calal ama suuf iyo wax ku xirxirayaan ay gelinayaan kadib waa la weyse qaadanaya waa la tukanaya marka qofka isagoo tukanahaya hadduu doono wixii ka imaanaya ha ka yimaadaan baabka kaas ku xiga waxaa weeye oo halkaas waxaa haddana noogu dhammaaday baabul istixaada baabkii istixaadada iyo wixii la xiriira halkaasaan oga soo baxay baabka saddexaad waxaa weeye axkaamu nifaas wamaa yatacallaqu bih axkaamta nifaaska oo gabadha markay ilmo dhasho waxa dhiigga ka imaanaya nifaas la yidhaahda iyo wixii nifaaskaas la xiriira oo axkaam ah wanifaasu sharcan nifaaska sharci ahaan waxaa weeye damun yakhruju cinda wilaadati lmara waa dhiig soo baxaya gabadhu markay ilmo dhasho ow qablaha ama intayna dhalin ka hor bizamanin yasiir waqti yar ka hor intayna dhalin ow macaha ama markay dhasho ayuuba dhiiggii la socdaa ow bacdaha ama markii ay dhasho kadib buu imaanaya marna waxa weye markay dhalaysuba dhiiggii dhalmadii iyo dhiig waa isla socdaan marna markay dhasho kadib buu imaanaya marna intayna dhalin waxyar ka hor buu ka imaanaya waxaasoo dhan nifaas baa laisku yidhaahdaa muddatu nifaas nifaaska muddadiisa ayaa halkan marka laga gelahaya walaa xadda liaqali nifaas nifaaska intii ugu yar wax xad e ma lahan fayataxaqaqu wuxuu ku dhaboobahayaa nifaaska oo nifaas ku noqonaya bilaxdatin xataa laxdo wax yar wakhti yar fa idaa waladat hadday gabadha ilmo dhasho wanqadaca damuha dhiigga uu ka go-o caqiba alwilaadati markii ay dhashayba uu ka go-o oo waladat bilaa damin ama ay ilmo dhasho oon dhiig la soconin ayadoon dhiig ka imaanin ilma hadday dhasho inqadaa nifaasuha nifaaskeeda gabadhaasu halkaasu ku dhammaaday wawajaba calayha waxaa waajib ku noqonaysa maa yajibu cala daahiraat gabdhaha daahirka ah wixii waajibka ku noqonaya ku noqonahay waqad ruwiya waxaa la wariyey ana imra'atan waladat haween baa waxay dhashay calaa cahdi rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam waagii nebiga ayaa haween ilmo dhashay falam tara daman dhiig maynan arkin baa layidhi wax dhiigba kama iman fa sumiyad waxaa loo bixiyey daat aljufuuf gabadhii qalaylka u saaxiibka ahayd haween dhashoon dhiig lahayn bay noqotay markaasaa waxaa loo bixiyey daat aljufuuf gabadhii iska qalalnayd oon dhiigba ka imaanin markay dhalaysa walianna alyasiira waxa yar damun weeye hadduu wax yar ka yimaado xataa waxaas yar waa dhiig wujida la helay caqiiba sababihi sababtiisii ciribtiisii la helay fa kaana nifaasan buu ahaanaya wax yar kalka fiiri sida waxa badanba nifaas uu ahaanaya marka dhiigga nifaaska wax yar iyo wax badan ma dhalmada unbuu ku xiran gabadha hadday wax dhasho wax yar dhiig ka yimaado waxaas yar unbaa nifaasa markuu wix yaraa dhammaada nifaaska way ka baxda marka xad ugu yar malaha laha nifaaska wa amaa akharu nifaas laakiin nifaaska inta ugu badan faqad ikhtalafa fiihi ahlu lcilmi ahlu ahlucilmiga way isku khilaafeen qaala ibnu cabdilbir fi listidkaar wuxuu ku yidhi kitaabkiisa istidkaar fa ina alculamaaa qad ikhtalafuu qadiiman wa xadiidan buu yidhi culummada kuwa hore iyo kuwa dambe way isku khilaafeen fii muddati dami nifaas almumsiki linnisaa'i can salaati wasoom oo haweenku ay ka istaagayaan oo iska daynayaan salaada iyo soonka wa qaala akharu ahlicilmi ahlucilmiga badankood waxay yidhaahdeen aqsaa muddatu nifaas muddada nifaaska dhiigga dhalmada muddada ugu badan oo gabadha ay salaada ka joogaysa waxaa weeye arbacuuna yowman afartan maalin wa ruwiya daalika sidaa waxaa laga wariyey can cumar bin khadaab wa cabdullaahi binu cabaas wa cuhmaan bin abilcaas wa anas binu malik wa caa-id binu cumar walmusani wa umu salama zawji nabiyi sala allahu calayhi salaam haweentii nabiga umu salama wa haa-ulaa'i kuwaas kulluhum dhammaantood saxaabatun waa dad saxaabo ah laa mukhaalifa lahum fiihi buu yidhi wax ku khilaafayna arrintaas ay yidhaahdeen ma jiro wa bihi qowlkaas oo afartanka beri nifaaska inuu ugu badan yahay qaala waxaa yidhi sufyaanu thawri waleyth binu sacad wa abu xaniifa yidhi wa asxaabuhu abu xaniifa asxaabtiisana way yidhaahdeen wa axmed binu xambal wa isxaaq binu raahuwiya wa abu cubayd alqaasim binu salaam wa daa-uud intaasoo dhan waxay sheegeen nifaaska gabadha afartan inuu ugu badan yahay wa raajix sida xooga badan marka aan rajaxayna waxaa weye ana aktaruhu arbacuuna yowman afartan maalin inuu dhiiga nifaaska ugu badan yahay jaa-ad bihi laathaar aathaartana sidaasay ku timid oo saxaabadii iyo hadalkoodina sidaasuu ku yimid wa huwa qowlu akthar alculamaa culummada say u badan yihiin qowlkoodana kaas wey can ummi salama waxaa laga wariyey qaalad waxay tidhi kaanat inufasaa gabadha nifaaska qabta waxay ahayd tajlisu mid salaada ka fadhiisata calaa cahdi rasuulilaahi sala allahu caleyi wasalam arbaciina yowman afartan maalin fa kunnaa waxaan ahayn nudli kuwa maraya wujuuhanaa wejiyaasheena markay afartanka noo dhammaata bilwarisi bahalka waras la yidhaahdo yacni nabaadkaas ama cawskaas oo waraska la yidhahdo wuxuu ahaa nabaad asfara yusbaqu bihi oo gabdhuhu ay ismariyaan macnaa sidii hurudka oo kale min alkalafi litaxsuna allown si midabka u wanaajiyo oo qofka wejigeeda u wanaajiyo oo wejigeeda macnaa midab fiican ugu yeelo ayaa cawskaas ayaa waxaa laga samayn jira macnaha wax wejiga la marsado oo sidii hurudka camal ah kaasaan marsan jirta marka gabadhima inay ka baxday nifaaskii ayuu tusinahayay macnaa markaasay marsanay marka waxaa laga qaadanaya xadiidkan gabadha markay nifaaska ay ka baxdo ay qobaysato in markaas inay ishagaajiso wejiga wax marsato iscarfiso oo moogtahay isbedesho inay arrin tahay gabdhihii hore eh, ay samayn jireen waagii nebiga wazaada abu daauud intaa abu daauud wuxuu ku daray kaanat ilmar'atu min nisaai nebiy haween waxay ahayd oo haweenkii nebiga ka mid a taqcudu fi nifaasi nifaas markuu ku dhaco waxay fadhiisan jirtay salaada ka fadhiisan jirtay arbaciina leylatan afartan cawo laa ya'muruha nabiyu sala allahu calay waslm marka afartan cawo haddii layidhi afartan cawo afartan maalin wey ilan habeenkii iyo maalinta waxaa horeeya habeenkiiba asal ah maalintii waa taabac wey habeen haddii la sheega maalintu waa iska raacsan tahay laa ya'muruha nabiyu sala allahu caleyh wasalam nabigana ma amri jirin liqadaa'i salaati nifaas salaadii nifaaskaas inay soo qadeeyaanna ma amri jirin ilaa nifaaska iyo xaydku waa isku mid unwey salaada xaydka ku dhaaftay lama soo qadayo nifaaskana waa la asagana lama soo qadaynayo qaala turmudi fii jaamicihi imaamu turmudi kitaabkiisa jaamaca wuxuu ku yidhi waqad ajmaca ahlulcilmi ahlucilmiga waxay isku raaceen buu yidhi oo min asxaabi nabiyi sala allahu calayhi wasalam wataabiciina waman bacdahum iyo kuwii ka dambeeyey calaa ana nufasaa'a gabadha nifaaska qabta tadacu salaata salaada inay iska dhaafayso arbiciina yowman afartan maalin ilaa an tara duhura inay daahirnimo aragta mooye qabla dalika afartanka ka hor afartan beri ayadoon la gaarin gabadha hadday nifaaskii inuu daahir ay ka noqoto ay is aragto fa innahaa gabadhaas taqtasilu buu yidhi way qubaysanaysaa wa tusalli way tukani fa idaa ra'ad addama haddana hadday aragto dhiiggii bacda alarbiciina afartankii markuu dhammaado kadib dhiiggii hadday aragto fa ina akthara ahlicilmi ahlu cilmiga badankood qaaluu waxay dhaheen laa tadacu salaata salaada kama tegayso bacda alarbiciin afartan mar haddii gabadha nifaaskeedii uu gaaro afartan wixii ka dambeeya hadday dhiig aragta xataa salaadii ma dhaafayso wa huwa qowlu akhari fuqahaa wey fuqahada qowlkooda say u badan yihiin wey wa bihi qaala sufyaanu thawri baa yidhi wa ibnulmubaarak baa sidaa yidhi washaafici wa axmed wa isxaaq oo wixii afartan ka badan waxa weeye nifaas lama dhahayo ilaa dhiigga xaydka inuu waafaqo oo kusoo aada ma ogyahay qaala ibnu qudaama fi lmuqni kitaabkiisa muqniga wuxuu ku yidhi fa in zaada damu nufasaa'i gabadha nifaaska qabta dhiiggeeda hadduu ka bato calaa arbaciina yowman afartan maalin oo fasaadafa uu waafaqo ay iswaafaqaan caadat alxayd caadadii xaydka fa huwa xaydun xayd baa la dhahaya markaas maalan afartan maalin markuu dhiigga nifaaska uu kaa socday maalintii afartan iyo koowaad baa waxay noqotay maalmihii xaydka uu kugu dhici jiray bilowgiisii oo waqtigii xaydka uu kugu dhici jiray iyo afartankii markuu kuu dhammaaday baa issoo waafaqay marka afartanka markuu dhammaaday dhiiggaas kaa socda xayd buu noqonaya maadaama wakhtiga xaydkaa isku arki jirtay uu kusoo toos wa in lam yusaadif caadatan laakiin wakhtiga caadada ay ku dhici jirtay hadduunan waafaqin dhiiggaas fa huwa istixaaduu noqonahayaa waa dhiigga istixaadadoo kale qaala axmed wuxuu yidhi imaamu axmedna wuxuu yidhi ida istamara biha damu gabadha dhiiggeeda hadduu iska daa'im noqdo iska qulqulo oo markii afartanka u dhammaada hadduu iska socdo fa in kaana fii ayaami xaydiha maalmihii xaydka uu ku dhici jiray hadduu ku soo aado alladii maalmahaasoo taqcuduhu ay salaada ka taqcuduhu ay fariisan jirtay amsakad cani salaati salaada way ka joogsanaysaa walam yatiha zawjuha ninkeedana uma imaanahay oo gabar xayd qabtay noqonaysaa wa in lam yakun lahaa ayaamun haddaysan laakiin maalmo lahayn kaanad waxay noqonaysaa bimansilati lmustaxaaba maalmo dhiiga uu ku dhici jirayba haddaynan garanaynin oo maalmoba aynan lahaynna dee gabarh mustaxaaboo kale iska noqonaysaa biana yaatiiha zawjuha ninkeeda waa u imaanahaya wa tatawada way u weyse qaadan likulli salaatin salaad walba sidaan soo sheegnay wa tasuumu way soomi wa tusalli way tukani in adrakaha ramadaan ramadaan haduu ku yimaado walaa taqdi mana soo qadaynayso macnaha mana soo qadaynayso wey marka gabadha mustaxaabada marka sidaas wey macnaha sidaas ayay maxaan ku dhahdaa ayay samaynaysaa haddii dhiiggeeda afartan uu dhaafo waxay fiirinaysaa in dhiigga xaydka wakhtigiisa uu kusoo aaday hadduu kusoo aada maalmahaas oo dhiigga xaydka uu ku dhici jira lix beri hadday ahayd lixdaas beri way iska daaynaysaa oo salaad ma tukanayso oo markaas afartankii nifaaska ay iska daysay iyo lix beri ama toddoba beri oo dhiiggii caadada ahaa waqtigiis maadaama uu kusoo aada afartan iyo lix beri ama afartan iyo toddoba beri bay salaadii markaa iska dhaafay ilan dhiiggii nifaaska markuu ka dhammaaday iyo wakhtiga caadada uu ku dhici jira isku aada laakiin haddii arrintaas ay dhici weyso oo wakhtigai caadadeeda uuna kusoo aadin dhiig iska socda ee aragto waxa weye dhiiggaas istixaado weeye gabadhaasi waxaa weeye salaadii iyo soonkii waa laga rabaa maxaan ku idhaahdayey zawjkeedana waa u imaanhaya soonkaasna ma soo qadaynayso sidii xaydkii oo kale soonkaasne maxaan ku ma soo qadaynayso maadaama istixaado xukunkeeda ay qaadatay qaala sheikhulislaamna wuxuu yidhi ibnu taymiya wa idanqadaca damu buu yidhi dhiiggii gabadha hadduu ka go-o oo nifaaski uu sheegayaa biduuni larbaciin afartan beri wax ka yar hadduu dhiigga oga go-o fa calayha waxaa korkeeda an taqtasila inay qubaysato tusalli salaada ay bilowdo shardi ma ahan qof gabadha markay dhasho afartan berile inay salaada ay sugto tukashadeeda ma ahan haddii toban beri markii dhalmadeeda la maraayo dhiiggii nifaaska uu ka go-o daahir noqoto salaad waa laga rabaa laakiin yambaqii waxaa haboon buu yiri lisawjiha ninkeeda allaa yaqrubaha inuusan u dhowaanin oo jimaac ugu tegin ilaa tamaam alarbiciin ilaa afartanka beri umusha ay ka baxayso sidaasaa wanaagsan buu yidhi wa amaa qiraa'ataha alqur'aan laakiin akhrinteeda qur-aanka fain lam takhif an nisyaan buu yidhi haddaysan halmaan ka baqaynin falaa taqra'hu yayna akhrinin buu yidhi inay halmaanta haddaynan ka baqaynin iyo inaynan akhrinin baa fiican buu yidhi wa amaa idaa khaafat an nisyaan buu yidhi laakiin haddii ka baqayso qur-aankii hadday akhrin weyso inay ilowdo fa innahaa taqra'uhu way akhrinaysaa buu yidhi fii axadi qowli alculamaa culummada labadeeda qowl qowl ka mid ah wey wa idan qadaca damu hadduu dhiiggii ka go-o gabadha waqta salad ay qubaysato oo faraad haddana ay aragto qara-ad way akhrinaysaa baan ujeedaa alqur'aana qur-aankii wasallad wayna tukana bilitifaaq mar hadduuba dhiig inay ka go-ato eh, uu ka go-o ay qubaysato qur-aankii way akhrin wayna tukana bil sida la isku waafaqsan fa in tacadara ikhtisaaluhaa hadduu adkaado qubaysashadii oo qubayskii gabadha ay awoodi weysay licadami ilmaai biyo la-aan darteed biyo ay ku qubaysatay weysay ow likhowfi dararin ama waxay ka cabsatay dhib limaradin sida jiro oo kale wanaxwihi oo hadday qubaysato inay ku xanuunsatay ka baqda fa innahaa tatayamamu markaas way booraysanaysaa baa ciid bay isticmaalaysaa way booraysani wa tafcalu way samayni bitayamum booraysigaas maa tafcalu waxay ku samayn jirta bilikhtisaal markay qubaysato wixii u banaanaan jira oo qur-aan haddii akhrisan laheyd ninkeeda hadduu la dhaqmi lahaa haddii maxaan ku rahdaa salaad ay tukan laheyd wixii markaas qubayskaas uu u banaynaya tayamumkaas bay ku samaynaysaa qaala ibnulqayim wuxuu yidhi raximahu gabadha nifaaska qabta idaa dahurad markay daahir noqoto qabla alarbaciin afartan beri ka hor hadday daahir noqoto nifaaskii dhiiggii dhalmad uu ka go-o iqtasalad way qubaysani wasallad way tukani wasaamad way soomi wa jaamacahaa zawjuha ninkeedana wuu jimaacayaa fain caada damu dhiiggi haduu soo noqdo qabla alarbaciin buu yidhi afartankii beri intaan la gaarin haddana dhiiggi mar kale hadduu soo noqdo jalasad way fariisani haddane oo salaaddii way ka fariisani walaa tusalli ma tukanayso walaa tasuumu mana soomayso walaa yujaamicuha zawjuha ninkeedan uma tegahayo fa in ra-ad addama dhiigga hadday aragta laakiin bacda alarbaciin buu yidhi ibnuqayim afartan beri markii dhiigga uu socday ka bacdi hadday dhiiggii haddana aragto fa innahaa tatalajam way istanbooniyeynaysaa buu yidhi oo waxay samaynaysaa suuf ama calal bay meesha dhiigga ka imaanay gelinaysaa kadib markay tambuniyiintaas samayso tasuumu way soomi tusallii way tukani wa tatawada way weyse qaadan likulli salaatin oo gabar mustaxaaday noqon wey markaas liannaha damu liannahu maxaa yeele waxaas ka yimid damu fasaadin waa dhiig xaydna ahayn nifaasna ahayn wey waa dhiig fasaad ah afartan beri mar hadduu dhaafo istaxaaday isku xisaabaysaa xukunkii mustaxaadadii qaadani buu yidhi ibnu qayim walow kaana haba ahaaduu yidhi addamu dhiiggaasi yushbihu mid u eg dam alxayd buyiri dhiigga xaydka hadduu doono ha u ekaado yiri waxaa u daliilay buu yidhi lixadiidi umu salama ilaa idaa saadafa ayaama caadati xaydiha buu yidhi ilaa inuu waafaqo mooye buu yidhi ilaa inuu waafaqo maxaan ku rahdaa maalmihii caadada xaydka ay heli jirtay fa innahaa tajlisu markaas way fariisanaysaa caadataa sida caadadeed ahayd walaa tasuumu ma soomayso walaa tusalli mana tukanayso walaa yujaamicuhaa zawjuha ninkeedan uma tegaayo walow kaanat bacda alarbiciin arbiciinka kadibba haba ahaata maxaan ku rahdaa waxa dhiiggaasay aragta marka khulaasatul qowlka waxaa weeye gabadha oo umusha ah oo markay ilmo dhasho dhiiggaas inta ugu yar qadar ma lahan haddii hal maalin dhiigga intay isku aragta kadib uu ka go- daahir wey salaadii way bilaabay soonkii bilaabay qur-aankii bay akhrisanay maxaa ninkeedu u tegaya haddii afartanki dhexdeed intuu ka go-a haddana soo noqdo ilaa afartankii waa un asagiioo kala gogo-aya macna laakiin afartanka markuu dhaafo hadday dhiig isku aragto dhiiggaasi waxaa la yidhaha hadduu waafaqo waqtiga caadadii awal ay heli jirtay iyo hadday isku soo aadaan gabar caado qabtay isku xisaabaysaa laakiin waqtiga caadadu ku dhici jiray hadduunan ku soo aadin xataa midabkii caada caadadoo kaleba ha u ekaada ha shabahe gabadhaasi waxa ka imaanaya waa damun fasaad buu yidhi ibnu qayim waxa weeye salaadeedii soonkeedii waa laga rabaa buu yidhi oo waxaana weeye way istanbooniyeynaysaa sidii gabadha mustaxaadada aan horay axkaamteedii aan usoo sheegnay ayay u dhaqmaysaa weye hada wabilaahi towfiiq wallaahu yaquulu xaq wayahdi sabiil